والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما waa suuraة البaqرة tafsiirkeedii aayadda boqol iyo sideed qaala اllahu tacaalى ilaahay baa wuxuu uhi am turiiduuna ma waxaad doonaysaan haddaad tihiin dadka muslimiinta ah an tas'aluu rasuulakum rasuulkiisa rasuulkii laydiin soo diray inaad weydiisaan su-aalo kamaa su-ila muusa nebi muuse sidii loo weydiiyey min qablu horay idinka ka hor sidii ay reer banu israa'iil su-aalaha ugu badiyeen ma sidii oo kalea samaynaysaa waman yatabadel ilkufr qofka gaalnimo ku doorsada biliimaan bitarki liimaan isagoo iimaanka ka tegaya faqad dalla kaasi wuu ka lumay sawaa'a asabiili waddadii toosnayd waxaa halkan rabbi uu xusaya adaabta ay kula noolaan lahaayeen dadka alla yaqaanka ah ee ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala adaabtay ilaahay rasuulka kula noolaan lahaayeen gaar ahaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhex jooga oo diintii maqal ku soo gaadhsiiya muuqaalna ku tusaya waynu soo aragnay ereyaday kula dhaqmayaan iyo yihiin ereyo aan lahayn wax turxaana iyo madmadow ah. marka halkana kolka ay wax ka faa'iidaysanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aalahoodu inaanay noqonin qaar la mida kuwii reer banu israa'iil ee adab daradu ay ku jirta waa su-aal macahu اladab alrafiic edab sarraysoo wanaagsan waa inay su-aashu wadato marka nebi maxamed la su-aalaya calayhi الsalaatu wasalaam adaabtii markaa wax ka mid ah ka soo qaadanno aladabu fi su marka waa mufti iyo mustafti baa la qof waxa weeye qofkii jawaabta diinigaa bixinayey qofna waa qofkii mustaftiga ahaaye cilmiga weydiisanaya qofka wax sheegaya caalimka ah markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaam la yidhi su-aali reer banu israa'iil oo kale ha weydiinina macnaheedu maaha in la leeyahy su-aal ha weydiinina ilaahay baaba yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun n dadka la wax weydiiya marka su-aashu waa sax laakiin ta la diidan yaha waxa weyn adabtii laga tago adaabtii su-aasha eh, markaa iyaga su-aalahooduna ku jiraa buu ahaa ayay ahaayeen su bay ahaayeen su aan loo baahnayn ba ahaayeen wakhayru shaahid daliilka ugu cajiibsanne wuxuu ahaba dee qisatulbaqara qisadii saca ee aynu soo aragnay su-aalihii ay nebi muuse weydiinayeen maxaa ku jiray dee iyagunbaa silic iyo kala kulma marka aadaabta su waxaa ka mida ah inaanay badanin su-aashu oo su caadi ahayn oo dee fara badan waa inaanay noqonin canaad baana ka muuqanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi xadiidkii abi hureyra warinaya saxiixeynka fainamaa ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim ummadihii idinka horeey waxyaabaha lagu halaagay waxaa ka mid ah nebiyadoodii bay su ku badiyeen iyo muranka cabdilaahi bnu cabaas wuxuu lahaa asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam siday u edo badnaayeen waxaad ka garanaysaa su'aalahoodu aalahoodu siday u koobnaayeen waa dhowr iyo toban meelood ilaa saddex iyo toban meelood oo qur'aanka yas'aluunaka yas'aluunaka ilaahay uu leeyahy su-aalahaasu su-aalihii asxaabtay ahaayeen nebigana way ka xishoon jireenoo waxay jeclaayeen inuu u yimaado nin reer baadiye ah oo su'aalo badan nebiga weydiiya halkaa iyaguna ay cilmi ka faa'idaystaan adaabta su-aasha waxaa ka mid ah ama qofka wax la weydiinaya diinta in la ilaaliyo muraacaat alaxwaali waalawqaati waalamaakin qofka wakhtigiisa meesha uu joogo iyo xaaladiisa oo maku weydiin karaadi waa inay horeysaa maku weydiin karaadaa waaba la yaabaanba soomaalidu e taa dadka debedda ay ku soo rabaayad qaateen ay noo yimaada maku su-aali karaa qofku u waa sax markaa qofkii mar baanu shaqaynayaa mar buu cadhaysan yahay mar buu soconayaa marbuu meelaan munaasib ahayn joogaa markaa jawigiisa waa in la qiimeeyaa wakti uu maarata waa ammaana ammaanada diintu waa ammaano culus wey waxaa laga yaaba qof haddaad u shaxaad tagtoo lacag weydiisanaysa ama adduun waxaad ku beegtaa wakti uu nafis yahay oo fursad leeyahay soo maa waa adduunyadii diintiina maxaad u malaysa taana ahlucilmigu shardi bay ka dhigeen adaabta su-aasha waxaa ka mid a ah, waxaad iska garanaysa ha weydiinin imaamka ama caalimka qofkaad wax weydiinayso waayo fursadda dad kala sii shaygii waabaad garanaysaa maxaad ka weydiinaysa waxaa aadaabta ka mid ah in su-aashiisa uu qofku aanu shabin ku samaynin hadiyo jeer waxaynu aragnaa markaad dukaamada tagto dee dukaanka waad ka dukaamaysataa alaabtaad doonaysaad ka gurataa marka haddaad shuyuukhda iyo culimmada dhex marto oo suaalaha su-aal keliya intooda wada weydiisa ka sidaad doonayso yidhaahda inaad soo qaadato waa shabin dukaamaysi baa la ydhaha xagga diinta ah hawadaadii iyo rabitaankaagii ayaad ku xisaabtantay waxaa la doonayaa hal qof oo caalimo aqoon diinta u leh ammaanana leh inaad ku gaabsato haddii qalbigu ku degi waayana mid labaad aadaabta su-aasha waxaa ka mid ah su-aalaha inaad ka dayso aada culimmada weydiinaysa alqaasta iyo halxidhaalaha ardayda imtixaan la weydiinaya ma aha idan markaa alkhaasta iyo halxidhaaluhu meesha ma qabtaa su-aasha waxaa ka mida ah inay ku khusaynaysa adiga aladabu fi su'aal islaam baa waxa isoo fartay ama dumaashiday baa waxa isoo fartay ama hebel baa wuxuu isoo faray waxaa iyo waxaa ka daayo isaga laftiisa soo dir ama isaga sheekhu gee waayo marka aad su-aashii hebel baa isoo faray su baa lagugu celinayaa waxaa lagu odhanaya saa iyo saa miit hadda waxaa lasa wallaahi ma ogi haddaanaad ogeyn iska tag wey markaa halkaasay kaaga xidhmaysa su-aal waliba waxay leedahay istifsaar in qofkii wax lasii weydiiyo o lasii weydiiyo si loo helo jawaabtii saxda ahayd aadaabta waxaa ka mid a ah, sheekha aad wax weydiinayso inaanad ka duubin idan la'aan haddaad ka duubayso ama cashar ha ahaado ama jawaabta ha ahaado sida basaasiinta dee ha u dhaqmi intaad bahal yar halkan soo gashato oo aad ka duubto inaad ku qarxiso adhow waayo way kala duwan yihiin marka ummad loo baahinayo iyo marka qof gaara loo sheegayo xagga maslaxadda mar laga yaabaa inaan laba baahinin qofkana laakiin loo sheegi karo marka waa inaad u sheegtaa oad ogeysiisaa aadaabta waxaa ka mid inuu kaa muuqdo cilmigii inaad danaynayso oo aada cilmigii u timaado alcilmu yu'taa walaa ya'ti baa la idhaah cilmiga waa loo yimaadaa ma yimaado intaad telefoon u qabsato culimmada ha aayar lugeeyo miisaan u yeelo adigu cilmigii raadso oo markaa sheekhii hor fadhiiso oo masalada miisaan u yeel cabdillaahi bnu cabbaas baa wuxuu doonaa nin reer ansaareeda inuu su-aal iyo soo weydiiyey cilmi uu ka soo qaadanayay marka wuxuu arkay isagoo aqalkiisa ku jiroon diyaar ahayn aqalka hortiisiibuu go-iisii iska dhigtay oo halkiibuu jiqalaystay intii uu hurday oo dhan halkaasi ku sugayay oo dabayshuna ku garaacaysa ninkiibaa soo baxay wuxu uhi maxaad iigu sheegi weyday waan kuu soo bixi lahaa aalubeytkii rasuulkaa tah adigu almuhim ibna cabaas dee wuxuu u sheegay inuu ka xishooday oo uu cilmigiisa halkaa ku sugayay dabeedna maqaalad xikmada buu wuxuu uhi dalalta aaliban facasasta maluuban cilmigii baad u dullowday adigana waa waxaad noqotay mid cisi lagu daba socdo markii dambe oo aqoontiisa laga faa'idaysto aadaabta waxaa ka mida ah dabeecadda culimada in la ilaaliyo dadku isku mid maaha dee culimmadu dadkoo kalun bay la mid yihiin culimmada qaarkood baa dabeecadooda iska adag tahay marka waa inaad cilmigii ka faa'idaysataa qofkii dhakhtarka ahaa ka faa'idaysataa qofkii madaxda ahaa iyo mas-uuliyaddiisii ka faa'idaysataa oo aanad noqonin aanad dee malag ka doonin qofka sheekh xayraanaa jiri kara soo maaha macal xayraankiisa ka faa'idaysta adiga waxba kaama gelin waxaa la odhan jiray sulaymaan ibnu eh, acmash sulaymaan ibnu mehraan acmash la odhan jiray ayaa nin dabeecad agbaha muxadisiintii waaweyneyd ee xifdiga itqaanka lagu yaqaanayna wuu ahaa markaa wax kale iska daayo ardayda si u kala saaro ninka cilmidoonka ah iyo ka iska dheeldheelaya ay aqalka hortiisa dhigtay marka aygaa wuxuu u bixiyey alaamir bilmacruuf wannaahi can ilmunkar magacaasi u bixiyey marka ninka raga ee aygaa soo dhaafa ee sheekhaa u yimaada wuxuu ku shubayaa wixii ilaahay uu baray ka halkaa ka noqda ayga cidiisa iskaga cabsadana dee iska tegey markii dambe waa lala fahmayo dee sidii baa loogu iman jiray ragga qaarkood buu xalqadda ka eri jiray markii dambe kolkuu aygii dhintay ayaa culimmada qaarkood usoo durseenay aayar u yimaadeen si dhib yaroo waan ka xumahay buuhi inuu dhintay alaamir bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ninkii magacaa loo bixiye wanaagga fari jiray xumaantana dadka u diidi jiray nin sheekhahoo minhaajka noo akhriyi jiray baa wuxuu ihi waxaan sheekha iyagii baa wuxuu ihi buu noo dhammeeyey markaasuu salaadii baa loo adaamay nin sheekhaho xayraan anuu aha dabeecad adag markaa waxaanu ku nidhi buu idhi sheekh miyaynu aqiimnaa salaadda aynu gallaamse waynu sunnaysannaa kiibu ku yidhi buui sunnana dooni mayne aqiim baanu ku nidhi markii uu salaaddii galay isagaana tukinayo ayuu haddana naga soo hor jeestay isagoo aan shahaadanaya ashhadu an laa ilaaha illa sheekhii maxaa ku dhacay sunnihiibay idiidsiiyeenoo waa kuwaa igaalaysiiyey ile qofka sunnaha nebiga idhaa dooni mayna waa ku gaaloobaya marka sheekha annagu maanaan kalifinoo sunnaha maanaan diidsiinin halkan dee intanoo ka lifta ku samaysa almuhim waa in lagu xisaabtamaa taasna aanu la yaabin qofkii hadduu sheekhi ku yaro adadkaada isagaa baahan markaa sida taajirka had iyo jeer kugu xayraamaba aad u sasabanaysa uga raadsanaysa maalka cilmigaa kasii muhiimsan dabeecadda waa in lagu xisaabtamaa aadaabta waxaa ka qofka caalimkeed wax weydiinaysa inaanad ixraaj gelinin qaar baa odhanaya ilaahay baan kugu dhaariye iga jawaab wejiga ilaahay baan kugu weydiinaya waa xaraj hadduu doonana wuu iska dayn karaa sidii nebigaba calayhi salaatu wasalaam abubakar uu dhaariyey uu lahaa ilaahay baan kugu dhaariyey riyada ii fasir uu nebiguna ahlaha calayhi salaatu wasalaam u kaadi marka taasina waa ixraaj raaxada qofka waa in la ilaaliyaa aadaabta su waxaa ka mida in khajilaada laga ilaaliyo waxa uu lahaa imaamkii weynaa mujaahid laa yatacalamu اlcilma mustaxyin walaa mustakbir cilmiga ma barto qof xishoonaya ama kibraaniya odhanaya adigu dee aqoonyahan baabata intaa yararkaa maxaad ka weydiinaysaa wagaalada iyo wadaadada markaa qof kibraya iyo qof xishoonaya midna ma barto wixii xaqa lagama xishoodo laakiin habka loo bandhigaya waa inuu hab qurux badan marka aad had iyo jeer sheekha u tagto ha ku akriin fariimo kale oo ha odhanin sheekh hebelna waan soo weydiiyo saas hebelna waan soo weydiiyey caynkaas sidiisu hebelna waan soo weydiiyey dee wuxuu ku karaa hebeladaa ku kaaftoona macasalaama digtoorkuna waa saas oo kale oo haddaad tidhaa hebelna saas uli digtoor hebelna saa dee iddaabuu ka odhanaya haddaba waraaqdoodaasun hayso ku dawada ku raadsoo marka yaad cilmi seegine adigu sheekhan weydiiyo dad kale waxba uga warrami aadaabta waxaa ka ah ruuxa dumarka ahi inay ilaaliso aadaabtii sharciga ahaa ila ilaahay wuxu uhi falaa takhdacna bilqowl hadal debeecsan oo markaa dee fitna ay ka muuqanayso waa inay markaa ka ilaalisaa aadaabta waxaa ka mida qofka mustaftiga ah inaanu sheekha akhriin camalkiisa ee cilmigiisa u qaato oo aanu kula murmin sidaasaad u tukataaye adba sidaasaad tidhi maantana sidaasaad leedahay shalayna sidaasaad samaysay cilmigiisunbuu qaadanaya ku xisaabtamaya waa in sheekhu dee qadaasad ma laho wuu khaldami karaa aladab fi su-aal afar iyo tobanka arrimood baynu ka soo qaadan karnaa su-aashu inay aadaab u baahan tahay oo aanay ahayn dee sheekhi inaanad ka dhiganina sida baalkan googlaha la dhaa googalka soomaad arag googalka markaad aragto waad gujisaa uun dee sheekhu noocaa ma aho meeluu kuma fadhiye waa insaan intaasoo duruufi ay ku xeeran tahay ku xisaabta waxaynu u gudbaynaa marka aayadda ku xigta alla wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala nebi muuse sidii loo weydiiyey su-aalahoodu dee noocay ahaayeen iyo qofka su-aaluhu mararka qaarkood kolkay canaad yihiin ama dafiraadi ku jirto inuu qofku kuba gaaloobi karaba wadda kaiirun waxay jeclaadeen buu lahay in badani waxay jeclaadeen min ahli اkitaab oo kuwii kitaabka la siiyeyihi low yarudduunakum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum intaa ilaahay rumayseen kadib kufaaran gaalo inay idinka dhigaan ayay jecelyihin xasadan min cindi anfusihim waa xaasidnimo iyaga agtooda ka timi min bacdi maa tabayana intuu u kadib lahum iyaga alxaqu xaqu intuu caddaaday kadib ayay xumaantaas samaynayaan facfuu iska iska isaga dulqaata wasfaxuu iska dhaafa xataa ya'tiya allahu biamri ilaa ilaahay uu amarkiisa keenayo oo uu dagaal idin farayo ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba uu karaa waxba kuma adkaadaan subxaanahu wa tacaala dabeecadihii yuhuudda iyo diinlaawayaasha hadii uu ka mid ahaa muranka iyo canaadku xasadkuna waa kamid waxay idinku xaasidaya anay ka xun yihiin xaqa ilahay udu siiyey bal hadday og yihiin inuu yahay mid sax ah inay raacaan un baahay laakiin xaasidnimadoodu waxa weeye iyagaa xaq hayee weydaariya haddaad jabta la wada jabo ma jeceshahay wey war innagaa jabnae iyaguna ha jabaan bay ku leeyihin marka ilaahay wuxuu uhi intooda badani waxay jecel yihiin xaasidnimo daraaddeed inaa ka baxdaan diinta islaamka min bacdi iimaanikum kufaara inaa u baxda low yaruduunakum marka murtad baa la yidhaahdaa qofka diinta islaamka ka baxa oo uu ka duwan yahay alkaafir alasli qofka gaalka ah ee gaalnimadiisa iska soo haystay ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ama mid kale lidaalik loo ogolaan maayo lana mid noqon maayo gaaladii kale inuu la mid yahay mar hadduu muslim ahaa oo diinta ka bido ka baxo low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan markaa xasadna kaasaa u khatar badan kaala dagaalamay diinta duunyada inuu qofku kaala dagaalamo waxaa ka daran diinta min cindi anfusihim waxay sheegaysaa min cindi anfusikum maaha sababtu idinka maaha diinta iyo kitaabka haystaanna maaha waa iyaga xasadku waxaa u sababa xanuun iyaga haya iyo khubsi iyo xumaanay leeyihiin daraaddeed waxaa ka sii daran xaqiibaa u cad waa xaasid xaqii gartayoo haddana idin xaasidaya iyana waa xumaan kale facfuu wasfaxu waxay sheegaysaa in xikmad lagula dhaqmayo ummadaha shisheeye iyadoo maslaxadda diinta iyo dadka muslimiinta la eegayo marka haddii xaaladdaa aanay dagaal saamaxaynin isaga dulqaata iskana cafiya marka facfu wasfaxu waa laba erey cafisku waxa weeye qofkii oo dembigii ka dhaafto safxiguna waxa weeye adigoo ka sii jeesta oon kala hadalba dembigiisa arrinta fiicanna sidaa ilaha uu sheega waa labadoo la ysku daro inaad marka hore kaba sii jeesato marka dambena kaba saamaxdaba amarka ilaahay jeer uu yimaado amarku macnayaal badan buu yeeshaa qur-aanka dhexdiisa laakiin halkani waxa weeye jeeroo la idin faro jihaadka wa aqiimuu salaata salaada ooga buu ilaahay yihi salaada ooga wa aatu zakaata sakadana bixiya wamaa tuqadimuu lianfusikum nafihiinna waxaa u horumarisaan ummad yahay oo min khayrin wanaagah tajiduuhu cinda allah ilaahay agtiisaa ka helaysa ina allaaha bimaa tacmaluuna bashiir ilaahay waxa aad samaynaysaan wuu arkaya subxaana wa tacaala waxyaabaha nasrigu ku imanayo shisheeyaha lagaga guulaysan karo tamkiinta iyo awoodda lagu heli kara iyo horumarka waxaa ka mida in la ogo cibaadooyinka waliba gaar ahaan arkaanu islaamka inay oogan yihiin oo ay camiran yihiin oo la ilaalinayo oo la dhammaystirayo aladiina in makannaahum fi اlardi aqaamuu salaata waaatow الzakaa waamaruu biاlmacruuf wanahaw can اlmunkar walilaahi caaqibaة اlumuur dadka muslimiintii markay awood helaan cibaadooyinkaa kala duwana qiimaha badan bay ku dadaalaan marka idinku sidaa waxa ay samaynayaan ka feejignaada cibaadadiinana wata salaada oo la oogo sunnayaasheediina way ku jiraan sakada oo la bixiyo la dhiibo sadaqadiina way ku jirta masaa'ilka fiqiga wa aatu zaka laga faa'iidaysanayay ka mid tahay qofku inuu sakada ka saamaxo miskiinka waxaa ka haboon inuu u dhiibo deyn baan kugu lahaa sakadii baan xisaabiyey sax maaha bay leeyihin culimadu waayo umaad dhiibin horta soo qaado intood lacagtii soo saarta ama neefkii u dhiibo isaga ila ilaahay wuxu uhi wa aatu zakaa dhiiba marka intoodu dhiibta ikhtiyaarkiisa sii ama sidee sidiisa ha u qaato ama ha kugu soo celiyo ha yidhaahda deyntii baan ila dabadaad haysaa dabada ha sii hayn wa aatu zakaa waxaa qur-aanku ina barayaa waxalla wixii samafala magaca khayrka la idhaahda inuu la baxayo ilaahay agtiisana kuu yaallo wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi waa wada bushaarooyin waa wada dejin iyo wax allo waxaad horumarayso ilaahay uma horumarinaysa aadamo kalena uma horumarinaysa waa lianfusikum baahidaad adduunka inaad halkan ku haysato aada u baahantahe wax ka badan baad aakhirana usii baahantay marka lianfusi waa acownaad sii dhiganayso adaa u baahan min khayrina waa caam waa nakiradu hadday dhacdo fii siyaaqi shardi tufiidu alcumuum wax kasta oo khayra qof baad arrin ku caawisa ay ka baahsanayd mid kale oo itaal daraabaad aad awood isla barbar taagta oo aad awood ku caawisa mid kaleoo jaahil ahaabaad aqoon siisa mid kaleoo faqiir ahaabaad adduun siisa iyo xoolo kullu daalika waa min khayr ilaahay agtiisu kuu yaallaabaa lagu dadka qaarkood baa kalsoonidu u badan lahayd haddii la idhaahdo ninka waddanka haystaa waxaa kuu haya khalaas igama lumaya uu sii kordhin ama taajir hebel baa waxaa kuu haya uba doonan maayaba wuxuu leeya kaa kolley waxba ka waayo maha iska hayo war waxaagii qaada maya iska hay way badanta cinda allaahi baa dad badan ba haddii la idhaha cinda allaahi ayuu yaallaa ma arko ima muuqdo kaase talow xageen ka raadiyaa wey marka kalsoonidaasu qur-aanka ilaahay inagu barayaa ilaahayna waxaa samaynaysaan wuu arkaa alla wuxuu ihi waqaaluu waxay idhaahdeen nimankii gaareed lan yadkhula aljannata jannada geli maayo ilaa man qofu baa gelaya kaana ahaaday huudan yuhuudi noqday aw nasaara ama qolada nasarada la yidhaahdo kamida mid ah tilka amaaniyuhum buu lahaa yidhi taasi waa yididiilooyinkoodii waa yididiilaan sabab iyo camal lahayn qul waxaa tidhaa haatuu keena bal daliilkiina keena in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwo ku sheegaya jannada yuhuudi iyo nasaare ayaa iska leh haddaad saa ku run sheegaysaan bal daliilka keena tanna waxaa ka waa ceebihii lahaayeen dadka diinta ka been sheegay diintoodii ku dhaqmi waayey ee ahlul kitaabka ah. ceebahooda waxaa ka inay yihiin isla weyn waxay inuu ku jiro wax la yidhaahdo quruur oo dadka kale aanay waxba ogeyn waxaasoo dhammina uu yahay ididiladii shaydaanka ku abuuray ee ilahay uhi yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum الshayطaanu ilaa guruura labada qolo markan ilaahay ui waxay idhaahdeen yahuudiya nasaarada unbaa jannada gelaya kuma wada socdaan aayaddaa soo socotaynu ka arki doonaa wa qaalat ilyahuudu laysat inasaara calaa shay kuma wada socdaan waxna isuma ogola waxna isuma qirsanaa laakiin yahuudiina waxay idhahdeen jannada yahuudunbaa gelaya kuwan kiristanka ama nasaaraduna waxay idhaahdeen jannada reer nasraaneed unbaa gelaya wixii diinta nasaarada haysta waa yididiil horeynu usoo sheegno rajo ma rajo ma aha waxay wadaan laakiin waa yididiila yididiilana waa waxaan camal lahayn waa iska malamalayn iyo isqancin iyo wax sugid aan camal lahayn taasina waa waa waxaa ilaahay uu ku eedeeyey nimanka ah arrimaha marka wax laga sheegaya caqiidada iyo arrimaha qeybka iyo mustaqbalka waan iska idhi ma aha laakiin waxay u baahan yihin daliil la cuskan karo wal haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin marka intaasoo dhan waxay sheegayaan iftiraa'aadka iyo aragtiyaha qalloocanan dadka iimaanka lahayn ku dhaqmayaan idinku ka feejignaada qisaskan aynu arkayno ama qisooyinkan qur-aanka ilaahay dadku ku rabaynaya subxaana wa tacaala si noloshooda ay u saxnaato wa hada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaanahu wa tacaala alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaصxaabih waman waalaah allahuma anfacnaa bima callamtana wcalimna cilma yanfacuna wasidna cilma ama bacd suuraة اlbaqara aayadda boqol iyo labayo toban qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi balaa balaa haa cid aan idinka ahayn baa jannada gelaysa man aslama wajhahu lilaah qofka wejigiisa ilaahay u dhiibay wa huwa muxsinun isagoo samafalo ah falahu ajruhu abaalkiisiibuu ku leeyahay cinda rabbihi ilaahiisa agtiisuu ku leeyahay walaa khawfun calayhim cabsiina dushooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan balaa waxay u taagantahay tahay nafyigii hore ama diidmadii hore cagsigeeda inay sugto ihbaat ka dhigto iyagu waxay idhahaan janno ma gelayo yuhuudi iyo nasaaro labadaa qolo mooyaane balaana waxa weeye wuu gelayaa haa waxaa gelaya cid aan idinka ahayn cid aan idinka ahayn baa gelaysa oo shaygii hore dabarogiisa ama cagsigiisa sugaysa marka cidda gelaysa shuruudaha ay leedahay jannada ayaa ilahay u xusa oo qofka labadaa qeyd laga helo man aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsin waa labada shardi loo xidho camalka la aqbalay labadaa shardi baa sharcigeenu u shardiga hore waxa weeye daacadnimo shardiga labaadna waxa weeye diinta inuu waafaqsan yahay camalka hadduu diinta waafajiyo oo aanu daacad ahayn waa munaafiq hadduu iska daacad yahay oo diinta uu khilaafana waa bidcoole qof iska daacada baa jiro oo jibbaysan oo waxxun wada ole kana wuu iska wanaagsan yahi kana wuu iska wanaagsan yahi kana wuu iska fiican yahay wixiisu waa wada wanaagsan yihin waa iska daacad laakiin diintiibuu hareer maray isagana bidcoola la idhaha labadaba camalkoodii waa lagu soo celinaya faman kaana yarjuu liqaaءa rabbi falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayaddaasaa markaa labadaa shardi si cad kuugu sheegaysa suurat lkahf aakhirkeeda man aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsinu falahu ajruhu cinda rabbi waa mubtada iyo khabarkiisiioo ka dambeeya qofka wejigiisa ilaahay u dhiiba qofka ilaahay isu dhiiba ee u hoggaansan ee aan ilaahay ka sii jeesanin afkana u maroorinin muxsin waa samafale abaalkiisu ku leeya ilaahay agtiisu ku leeya cabsi male murugo male waxaasoo dhan baa ku ururay macnaheedu waxa weeye asbaxa min awliyaai الraxmaan awliyadii ilaahay buu noqday waxaa kaloo halkan ka cad ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday qofku markuu adduunka soo shaqeeyo inuu siinayo mushqaayad qofka iminka qof u shaqeeya ujraa la siiyaa soo maha camal buu qabtoo uu ku shaqeeyey qof waa ka heshiinaysaanoo waxaad leedahay intaasaad mushqaayad u leedahay iyo abaalmarin waa yoomkiisi ama waa mushaharkiisi ilaahayna wuu inoo sheego wuxuu uhi camaladaa haddaad qabataan aniguna mushqaayad baan diyaar idinla ah abaalmarintiisaasuu ilaahay u diyaariyey subxaana wa tacaala cinda rabbihi waa tii horeo kale unoo waa laguu bushaaraynaya qalbigaa laguu dejinaya hasalugin abaalmarintaasi alla agtiisay kuu taallaa wa qaalat ilyahuud nimankii yuhuud ahaa waxay yidhaahdeen laysat الnasaara nimanka diinta kiristanka haystaa kuma sugna calaa shayin diinnaba wa qaalat الnasaara nimankii kiristankuna waxay yidhaahdeen laysat اlyahuud nimanka yuhuuddu kuma sugna calaa shayin wax diina ma haystaan wa qaaluu dalik sidaasay yidhaahdeen wahum iyagoo yatluuna alkitaab iyagoo kitaabkii ama kutubtii lagu soo dejiyey akhriyaya ayay ka been sheegeen markaasay sidaa isu deedifeeyeene isu qadfeen kadaalika sidaasoo kalunbay qaala aladiina kuwiina yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanayna jaahiliinta ahaa midla qowlihim hadallada ahlu kitaabkaoo kale yidhaahdeen faallaahu yaxkumu baynahum ilaahay baa dhexdooda kala go'aamin doona yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun wixii ay isku diidanaayeen ay ku murmayeen dhexdiisa ilaahay baa ku kala xukumi doono baailkooda u kala sheegaya ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaama xukunkaasaa u dambeeya edebdaradooda waxaa ka mid ahaa iyo isla weynaantooda inay qolo waliba iyagoo baatil ku socda xaq sheegan jireen yuhuudduna saasay leeyihiin kuwa nasaaraduna saasay leeyihiin mushrikiintii carbeedna iyaguna saasoo kale odhanaya marka waa dadaan iyaguna isu roonayn dadka muslimiintana u roonayn idan marka la eego dhaqanka dadkaa gaalada ah saddexdooda noocba gudahooda way iska khilaafsan yihin taxsabuhum jamiica wa quluubuhum shata laakiin dadka muslimiinta marka la eegun bay u midaysan mid midh qur-aanku inoo caddeeyo weeye aadna aayaduhu ay uga waramayaan hamoodina ummadahan shisheeye idin wada socda waa isxambaar haddada aynu joogno yuhuudda iyo iyo nasaaradu waa isxambaar waa kuwa iswata oo wada safan oo fiitooda isu bixinaya oo difaac ku wada jira iyo dagaal taariikhdooda had walba sidaasoo ah qur-aanku u sheegaya laakiin firqadaha kiristanka marka la eego iyo yuhuuddoo laftigooda firqada sii ah qolo waliba gudahooda nacaybshiye iyo colaad baa dhex taalla marka dabeecaddaasi waa midaa ku ogaanaysaan wa qaalat ilyahuudu laysat inasaara calaa shay shaygani waa diin wax diina ma haystaan qolo waliba saasay leedahay waxaa ku ceebay iyagoo kitaabkii akhriyaya ashwaajisiya alkitaab bimacna اkutub kitaabkii towraad bay akhriyayaanoo injiil bay akhriyayaanoo zabuur bay akhriyayaanoo dhammaan kutubtaa iyagoo wada akhriyaya oo kutubtana la og yahay waxa ay sheegayso shayga baadilkaa iyo shayga xaqa ah kutubtaasi way wada caddaynaysa haddana dad waxa ugu liita qofka cid dhaliilaya isagoo xaqii ogsoon wakadaalika kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna midla qowlihim kuwii jaahiliintahana saasoo kalun bay yidhahan jaahiliintaasi waa kuwe waa gaaladii carbeed iyo mushrikiinta iyaguna waxay yidhaahdeen moxamed diin ma haysto annagaaba diintii nebi ibraahim haysanna oo kacbadii nebi ibraahim dhise annagaaba xokayn ka ah oo fadhina sidaasay yidhaahdeen ilaahay baa qiyaamaha ku kala xukumi doonaa waxay isku khilaafsanaayeen maxkamaddii ilahay way dambaysa nin waliba wuxuu doonuu yidhi dadka muslimiinta laakiin sidan way ka duwan yihin gaaladu adduunyada ay sidan isu khilaafeen aakhire marka loo dhaca la taga loo dhaadhacana nacdal isku tuurayaan kulamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha qoloba qolada kale nacdalaya laakiin dadka muslimiinta ahay isma dhaliilaan isma xaqiraan isma xaduraan isma xumeeyaan waa dad isu ducaynaya rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biاliimaan walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim qolaba qolada kale ay cudurdaarayaan qolaba qolada kale ay saxayaan qolaba qolada kale ay u ducaynayaan iyo imaan la-aantu leedahay baa qur-aanku digay qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi waman adlamu yaa ka gardarro badan cidina kama gardarro badnee oo kama xadgudub badna miman manaca cidda diiday masaajid allah ilaahay masaajidadiisa masaajidada alla uu leeyahay cidda diiday an yudkara fiihaa in la xuso ismuhu magaciisa magaca ilaah in lagu xuso wasacaa u orday fii kharaabihaa inay masaajidadaasi kharaabaan u howlgalay ulaaئika kuwaa maa kaana lahum umay habboonayn an yadkhuluuhaa inay masaajidadaa galaan umay habboonayn ilaa khaa'ifiina iyaga oo cabsanaya mooyaane iyagoo cabsanaya un inay galaan bay ku habboonayd masaajidadaas ayaa ku habboonaa lahum waxay leeyihiin fi dunyaa khisu adduunyada waxay leeyihiin dulli walahum fi laakhirati aakhirana waxay leeyihin cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihin saasuu rabbi xusay subxaana wa tacaala aayaddu waxay ku soo degtay nimankii gaaladii carbeed ee nebi maxamed ka hor joogsaday calayhi salaatu wasalaam sanadii lixaad beytullaahi alxaraam isagoo soo cumraysanaya u socda kacbada ilaahay ay ka hor joogsadana waxay dhahen tan annagaa fiisaheeda bixinna cidaanaan u ogolaanna geli maysee halkaasaad ka noqonaysa war cumraan u soo cunaa geelii aanu xaramka ku qalaynayna waa kaas ololaya halkaa taagan dagaal uma soconena daaya waa la isugu wada tego nag halkiiba xoolii ku qalay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halkii baanu ka noqday waxay la ogolaadeen sanadka soo socdee toddobaad inay nebigii asxaabta soo cumraystaan tii baanu aqbalay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaa ilaahay uu ku eedeeye waanu ku ceebeeyey xumaanta ay leeyihiin xaramkiiyay diideen iyo gaalnimay isku darsadeen waxa ugu dulmi badan buu ilaahay yidhi dad qofka masjidkii ilaahay ka hor joogsaday beytullaahi alxaraamka ehelkiisii ka hor joogsaday ehelkiisu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtu horkacayo waxay ka hor joogsadeen maaha in dhib lagu samaynayo maaha in la burburinayo la baabiinayo waa ilaahii abuuree masaajidada iska lahaa in magaciisa lagu xusayo magaca ilaahay haddii loo diido iyo dikriga ilaahay iyo xuska ilaahayna masaajidka wuu kharaabaya wasaca fii kharaabiha masjidku wuxuu ku camirmaa cilmiga iyo cibaadada iyo dikriga wuxuu ku kharaabaa intaa marka laga daayo waxa u habboonaa ama la gudbanaa inay galaan iyagoo ilaahay ka cabsanaya intay ashahaataan inay ehelkiisa noqdaan oo ay islaamaan baa u habboonay culimada qaarkoodna waxay leeyihin macnuhu waxa weeye dhiirigelin weeyoo nebigii asxaabta la dhiiri gelinayaayo waxa weeye nimanka waxa ku habboonaa iyaga oo laga xoog batay oo la xoreeyey inbay geli karaan marka nimanka goobta ka xoreeyo ha cabsadeen maanta way ku kibrayaan kacbadii ilaahay ha cabsadeen oo markaa ha la xoreeyo loo soo diyaargaroobo qayb ka mida culimadana waxay leeyihiin umay habboonayn inay galaan iyaga oo cabsanaya mooyaane waa bushaaro nebigii asxaabtaa loo bushaaraynaya oo laleeyahay taasaa iman doonta inay iyagoo cabsanaya galaan adduunyada iyo aakhiraba labadaba dulli bay leeyihin adduunyada waxay leeyihiin dulli aakhirana cadaab kulul macnaha qofka goobaha muqadasaadka iyo goobaha cibaadada hor fadhiista ee shar la hor fadhiista iyo xadgudub iyo xaqdarro ciqaab adduunyana wuu leeyahay mid aakhirana wuu leeyahay masaajid allah ee dhulku wuu kala duwan yahay idaafadaasi waxay sheegaysaa waa sharaf tashriif ilaahay baa iskale cid kaleba ma lahaba dikriga ilaahay iyo diinta ilaahay iyo masjidka ilaahay way isleeyihin in la kala dhex gala eeda waxaynu markaa wax ka xusi lahayn aadaabta masaajidadu ay leeyihiin iyo doorka cilmiga ayaynu xusi lahayn oo runtii iyaduna wax aada iyo aada u muhiimah nusuus fara badanina waxay xusaysaa masjidku kaalintu ku leeyahay islaamka dhexdiisa aayaddana aynu arkaynaa suuratu quluuxiyana ilaahay muxuu uhi wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada masaajidada ilaahay baa iska leh cibaadada lagu dhex samaynayo ilaahay saafiha looga dhigo subxaana wa tacaala fii suurati nuurna fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi wاlaasaali rijaal laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllahi waiqaami الsalaati waitaaءi الzakaa halkaana ilaahay wuxuu ammaanay ragga iskana shaqaysanaya masjidkana ku cibaadaysanaya camiraya suuratu atawba ilaahay wuxuu xusay ama ammaanay iimaanin loo qiri karayo ehelka masjidka inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllaahi waاlyowmi اlaakhir waaqaama الsalaaة ilى akhir اlaaya iimaan waxaa loo qiri karayaa qof masjidka camiraya o cibaado ku camiraya halkana waynu arkaynaa qofka camiraadda diidaa in looga markhaati kacayo diin la-aan iyo gaalnimo dulmika u weyna uu sameeyey tacliimta camiraadda masaajidka la camiraa waa saddex qaybood bay culimmadu leeyihin dhismo kanoo kale ah oo si fiican loo dhiso iyo cibaadadii sida salaadii iyo dikrigii oo kale iyo cilmigii lagu camirayay wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam cilmiga in masjidka lagu camiraa inay tahay waxyaabaha masaajidka loo dhisay majtamaca qowmu fii beyti min buyuut yatluuna kitaab allah wayatadaarasuuna fii wayatadaarasuuna baynahum waa tii markaa si ah markay dadku ku kulmaan guryaha ilaahay ilaa masaajid allah iyo buyuut allah waxaa ugu horeynba soo gelaya masaajidada malaa'igtii baa la joogto naxariistii ilaahay baa ku soo degaysa faa'iidaduu leeyahay cilmiga masjidka lagu baranayo cibaadadii garanay laakiintaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan horumarka waxbarasho iyo cilmi laga helo masjidka dhexdiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo muslim ku sugan wuxuu ku caddeeyey asxaabtu la hadlo wuxuu idhi midkiin miyuu ka daalayaa inuu masjidka tago ama midkiin inuu masaajidka tago aayad laba aayadood saddex aayadood uu soo qaato ayaa waxay uga fiican tahay inuu suuqa tago oo hal soo iibsado tu labaad soo iibsado tu saddexaad soo iibsado markuu aayad soo qaataba wuxuu dhigaya inuu hal soo iibsadoo kale macnaha haddaad aaminsan tahay qofku hadduu aaminsanya inuu xoolo badan yeelanayo maalin walba hadduu hal helo aayadaha ayaa la mida buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dariska lagu qaadanaya masjidka dhexdiisa uu kasii faa'iido badan yahay ka jaamacadda iyo dugsiga iyo lagu qaadanayo goobaha waxbarashadae kale oo waxay leeyihin waa waa adcaa lilikhlaas xagga daacadnimada isagaa usii dhowaya niyad samaanta meelaha kaleo dhan waxaa laga yaabaa qofku markuu wax ka baranayo inuu magac iyo derajo iyo shahaado iyo shaqo iyo wax ugu jiraan iska macruuf laakiin halkan diin ahaan buu u kororsanaya qofku wixii uu baranayo atacliimu fi lmasjidi ashmal aqoonta had iyo jeer masjidka dhexdiisa wax lagu baranayaa mid caama weeye oo aqaafad caama leh oo qofka waxba loo xadidayn dadkii aqoon-yahankii oo dhan baa imanaya culimadii baa imanaysa ulaabulcilmigii baa imanaya ummad badan baa ishelaysa si dhib yar waxna way kala faa'idaysanayaan lidaalik baa berigii hore masjidka aqoonta lagu kala faa'idaysan jiray cilmigu aad buu u ballaadhnaa oo una badnaa waxaa laga yaabaa culimadii masjidka dadka cilmiga ku bari jiray kutubtay qoreen nin ka midii hal kitaabuu qoray in toban dictor isugu tagaan imika oo la idhaahdo ama waa la shaandhaynaya ama waa la taxqiijinaya ama waa takhriij baa lagu samaynaya toban dictor baa nimbe jus loo dhiibaya halka laga yaabo sheekhaasi inuu toban kitaaboo noocaasoo kalaa qoray marka waa cilmi shaamila oo barako badan oo caama ah. masjidka cilmiga lagu baranayo ama lagu faa'iidaysanayaa akaru iltizaaman waxtiraama isagaa xagga ixtiraamkana badan ku dhaqankana badan oo goobaha kale cilmigu uu qofku ku baranayo kanaa kasii baraka badan xagga ku dhaqanka marka laga sida la tijaabiyey masjidku asal buu yahay fii nashri dacwa dacwadda in dadka la gaadhsiiyo si xora iyadoo dadka dhagahoodu furan yihiin cidina hor joogin goobaha ugu muhiimsan ee dacwadda iyo diinta ilaahay dadka laga gaadhsiiyo weeye waa taqwiya araabit bayna almuslimiin dadka bulshada islaamka ah halka iska wada helayaan wey kii jaahilka aha iyo kii caalimka aha iyo kii cibaadaysanaya iyo kii qaldanaa la saxayay waxoo dhami masjidku door weyn buu ku leeyahay dadka quluubtooda waxay u baahan tahay waa wacdiga sida goobaha kale inta wax laga wacdiya wax ka badan masjidka qofku mar wacdigii buu qaadanaya mar cilmigii sharciga ahaa buu qaadanaya mar cibaadadii buu qaadanaya waa waa khayr isku wada qoofalan masjidku waxa uu wax siinayaa dad badan oo laga yaabo inay ducafo iyo yihiin dadaan aqoonta iibsan karayn ayaa masjidka imanaya qur-aankii ka qaadanayaan cilmigii sharcigahaana way ka baranayaan lidaalik bay tahay mar walba inaynu ku xisaabtano dadka aan adduun ay aqoonta ku iibsadaan ama meelahaa wixii ay ku geli lahaayeen aan haysanin ama mucallin ay ku kiraysan lahaayeen in kaalin laga siiyo si ay masaajka wax bartaan hadday tahay qur-aankii iyo haday tahay cilmigii sharcigahaaba masjidku waxyaabaha ugu muhiimsan uu qabanaya waxaa ka mida binaau shakhsiyati اlmuslima qof muslima in la dhiso waana taynu baahana in dal la dhiso iyo in duunyo la dhiso waxaa ka muhiimsan dadka la dhiso meelaha ugu muhiimsana dadka laga dhisaana waa masjidkaa haddaanay adiga kuu muuqan ummadaha shisheeye inala xafiltamaya ama inala tartamaya aad bay ugu muuqataa mabay qarinna way qoraanba nin ka mida nimanka la yidhaahda mustashriqiinta zuwaymir baa la yidhaahdaa waxa uu qoray kitaab loo yaqaano alkhaaratu cala alcaalam alislaami waa qarnigan ina dhaafay raggii kiristanka faafin jire mishanka habu ahaa waxa kitaabkiisaas waxa u leey ama buuggiisaas weerarka aynu ku hayno caalamka islaamka la qoraya lama qarinayaba waxa uu leeyahay ina atabshiira lilxadaarati algarbiya lahu mansilataani mansilat اlhadmi wa mansilat اlbinaa reer galbeedka horumarkoodani howlgalku faafinta kiristanka u samaynaya laba arrin buu ka kooban yahi midna waa dumin midna waa dhisid buu ummadaheennan isxambaarka ah ee kiniisadda riixaya ee faafinaya laba arrin baynu la soconnaa inaynu waxna duminno waxna dhisno markaa waxa uu leeyahay ama eh, hadm fa shaksiyat lmuslim waxaynu duminaynaa qofka muslimka shaksiyaddiisa laga akhriyi karaa buuggiisa u qoray sida loo duminayaana waxa weeye fanukhrijhu ama fatukhrijhu اkaniisa min almasjid wa min alqur'aani wa min muxamed sida loo duminaya waxa weye in laga durkiyo ama laga saaro masjidka iyo qur'aanka iyo muxamed macnaha wuxuu daba socdaa qofku buu leeyahay muslimkaahee dhisani wuxuu ku egyahay masaajku ku ururayaa qur'aankana wuu daba socdaa nebi maxamedna wuu daba socdaa saddexdaasumaynu ka reebaynaagu qofka masaajkana waynu ka saaraynaa qur-aankana waynu ka durkinaynaa rasuulkaynu ku daydana waynu ka ilaalinayna wuu iska dumayaa dhismuhuna waxa weeyaan buu hi inaynu u bandhigno dadkaynu ku faafino kristanka ka ugu muhiimsanna waxa wey inaynu diinta islaamka ka saarno almuhim arintaasi waxaan uga jeedaa inaynu u qaadanno daliil ahaan qofka oo ka fogaada masjidka inuu ku dumi karto shaksiyadiisa iyo awooddii u yeelanaya aqoontu u yeelanaya cibaadadiisa iyo diintiisa marka doorkaa qiimaha badan ayuu leeyahay masjidku idan ummadaha marka had iyo jeer la baabi'inayo masaajidkaa ay ku xidhan yihiin ay ku cibaadaysanaya qalbigooda ku xidhanya baa laga durkiyaa marka inay dadku ku baraarugsanaadaan oo ehelka lagu rabeeyo masjidka oo ubadka lagu rabeeyo oo nafta lagu ilaaliyo oo shayaadiinta iyo gaalada iswadata lagaga ururo masjidka waxa weyn waxaanaynu arkaynaa dhibka soo gaadhay dadka muslimiinta casrigan dambe weliba dhalinyaradii soo gaadhay markii laga saaray masaajidka masaajidkay duruusta ka qaadanayeen culimada kula kulmayeen muxaadaraadka iyo qur-aanka ka qaadanaya hadda waa laga saaray xaggay tegeen markaa dhalinyaradii waxay tegeen goobaha ciyaaraha iyo filimada iyo meelahan kale ee dee maaragtay la isku eryado qaarkoodna daroog ay u baxeenba masaajidada caalamul islaami weliba duwal khaliij markaad imika marmarto waxa arki arki maysid ama waa iska naadir intaad dhallinyaro wadanka u dhalatay aada aragtaa waa arrin runtii mukhadada marka taa aynu ku baraarugsanaano masjidka aan aad uga faa'idaysano baaraka allahu fiikum wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaanaه wa tacala aclam alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabih wman waalaah uma ama bacd waa suuraة اlbaqara ayaynu tafsiirkeeda ku dhex jirnay aayadda boqol iyo shan iyo toban qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi walilaahi ilaahay keligii waxaa u sugnaaday almashriqu meeshay qoraxdu ka soo dhacdo ka soo baxdo waalmagribu iyo meeshay qoraxdu ka dhacdo fa aynamaa tuwalluu meel kasta oo u jeedsataan fa hama wajhu اllah halkaasi waa wejigii ilaahay alle maydaan weydaaranina waa ujeedaan ina allaha waasicun caliim ilaahay mid ballaadhan oo cid walba koobay weeye caliim mid wax walba ogsoon weeye wa qaaluu waxay idhaahdeen gaaladu ittakhada allaahu walada ilaahay baa ubad samaystay bay ilmo ama ubad buu samaystay subxaanah ilaahay baa xumaan ka hufanaya inuu balka kaale intuu walad samaystoo lahu waxaa ilaahay u sugnaaday maa fi الsamaawaati wاlard wax alla waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka kullun dhammaan lahu qaanituun dhammaan waxa ku dhex jiroo dhami lahu ilaahay bay qaanituuna u hogaansan yihiin ay u qasban yihin ay adeecayaan badiicu الsamaawaat samooyinka ayuu soo bilaabay iyo walardi dhulka ayuu abuuray isagoon meel la ka eegan waidaa qadaa amran markuu ilaahay arin go-aamiyo fainamaa yaquulu lahu arinkaa wuxuu ku odhanayaa un kun ahoo ha lagu helo fa yakuunu markaasuu ahaanaya wax waliba saasay ugu dhib yari aayaadkani waxay hordhaco yihiin isbeddelkii ku yimid qiblada oo waynu arki doonaa juska bilowgiisa sayaquulu sufahaau baa soo dhow markii hore rasuulku salى اllahu alayh wasalam saynu ogsoonnay wuxuu u tukan jiray kacbada markuu rasuulku u hijrooday calayhi الsalaatu wasalaam markuu u hijrooday madiina ee halkaa uu tegey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ayaa waxaa la faray inuu u jeedsado beyt اlmaqdes marka dhowr iyo toban bilood ayuu u tukanayay halkaa rasuulku salى اllahu alayh wasalam ilaahay xikmadduu doonaba ha uga jeedee waxaa laga yaabaa in laguna soo yaro jiidayo nimankii ahlu kitaabka ahaa ee joogay masey soo jeedsaninoo dee nin meelow cadday meeli ka madow way soo raaci waayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna wuxuu jeclaystay halkii markii hore u tukanayay qibladii inuu jeedsado nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay uu faray inuu u jeedsado qiblada sidaynu arki doono waxaa markaa dhacday dicaayado badan iyo duritaan badan bay keeneen gaaladu haddii ay yihiin kuwii carabta ahaa iyo ay yihiin kuwii ahlu kitaabka ahaa ee yuhuudiya nasaaradii duritaankoodaa waxaa ka mid inay yidhaahdeen dee arrinkiisu ma sugna marna koonfur buu ujeedaa marna waqooyi buu ujeedaa mar qudus buu qaabilaya marna kacbaduu qaabilaya saasuu u wareegaya meella kuma sugna jawaabtaasuu ilaahay bixiyey bari iyo galbeedba ilaahay baa iska leh halkuu dadkan faraabaan ay u jeedsanayaan dadka ilaahay ka amar qaadanaya subxaana wa tacaala marka cibaadadu waxay ku ansaxdaa halkuu ilaahay amro halka fadliga iyo qiimaha badanina waa halkuu ilaahay dadka u tilmaamo halka la amro halkaasunba amran walilaahi اlmashriqu wاlmaqrib waxaa kaloo culimada qaarkood ay leeyiin waxay ku soo degtay eh, waxa dhacday asbaab nusuul ka ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtu ay safar ku jireen la garan waayo qibladii dhinacay xigto markay taasoo kale dhacdana sida mashruuca ahi waxa weeye qofku meesha uu ku qancay qibladu ka xigto waa inuu tukado iminka haddaad safar tahay oo dadkii guriga deganaa aada hore u weydo waad qiyaasaysaa waad dadaalaysaa una de imika la helay alaab yaroo lagu jiheeyi alaababa la hele inkastoo de rag shisheeye soo sameeyanoo laba aamini karayn ama wax electronigo dee khalkhali kara wiya adugu halkaad ku qanacdo un waxaad doonto isticmaalo ayaad u jeesanaysa markaa dadkii munaafiqiinta habaa ah qaarkood hadleenoo waxay idhahdeen salaadaasi may ansixin faraaraa lalahaa qofba meeshu doona u jeesa ma ansixin may ansixin taana jawaab bay u tahay waxay aayaddu khusaynaysaa aayaddu ma sheegayso qofba meeshuu doono inuu qaabili karo laakiin arrimo kooban ayaa loo daliishan karaa arrimaha kooban waxa weya sida aynu soo sheegnay markuu qofku maalan asqoobo ama dayoobo ama qiblada garan waayo halkuu u maleeyaa buu tukanaya soona celin maayo salaaddii goordhow hadduu arko meel kale inay qibladu tahay sooma celinayo waxaa labaadoo loo daliishan karaa kolka la idhaahdo waa muxkama ee mansuukho maaha qofku marka uu sunnaysanayo gaadiidna fuushan yahay musaafirna yahay ee uu socdaal ku jiro meeshuu doono u jeesan karaa walilaahi اlmashriqu wاlmagrib faaynamaa tuwalluu faama wajhu اllah waa xaalad labaad wey cibaadada sida lagugu fududeeyey inaanad wax kale ku mashquulin sheeko iyo bilaa macna laakiin adigoo tareenka fuushan ama diyaaradda fuushan ama gaarhigaba fuushan ayaa wixii doonayaaba ha hadle intood iska weyse qabto cibaadadaada ayaad salaada wadaysa iyo qur-aankiibaad wadaysa dhinacuu doonaha u jeedsado salaada sunnahaasiiba waaya waxaa saddexaadoo la ogol yahay inuu qofku dhinacuu doo doono u jeedsado marka dagaalka lagu jiree la dagaalamayo xabaddu dhacayso ee ay suuroobi weydo in qiblada la qaabilo markaana waa kayfiyada la ydhaha kayfa maa amkan si kastoo suuragala dhinacaa doonto adigoo xabadii ridayoo dagaalamaya ayaa dhinacaa doonto u jeedsanaysaa salaadiina waad wadaysa xaaladahaasaa lagu fasiri karaya walilaahi almashriqu waalmaqrib aayaddu waxay sheegtay bisiiqati ifraad mashriq iyo maqrib bay sheegtay qur-aanka haddaad eegto meelo kale rabu lmashriqayni wاlmaqribeyn rabu lmashaariqi wاlmagaari iyadoo jamca iyo iyadoo musano ah labadaba waa jiraa qur-aanka dhexdiisa marna jamca marna laba ah halkanna waa mid culimadu waxay leeyihiin isma diidayo laakiin meeshan qoraxdu ay ka soo baxdo iyo halkay ka dhacdo kolka la eego jiha ahaan waa mashriq iyo maqrib guga iyo jiilaalka kolka la eegana waa laba kolka la eego waxyaabaha soo baxa oo qoraxdiileh oo dayaxiileh oo xidigihiilena dee waa mashaariq meelo badanoo wax ka soo baxaan iyo meelo badanoo wax ka dhacaan ayaa jira oo taa dhinacaana iskama diidayso faaynamaa tuwalluu faama wajhu اllah meel kastoo u jeedsataan waa wejigii ilaahay wax kalifaa ma jira bay leeyihin culimmadu inaynu awilno laakiin sidii saasaynu ku daynaynaayo dhinacaad u jeesataba ilaahay wejigiisaad qaabilaysa xadiid saxiixa nebigu wuxuu ku calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu tukanayo dee diiday in la dhex qofka tukanaya sudradiisa ile ilaahay buu hor taagan ilaahay buu wejigiisa qaabilsan yahi marka adduunka meel kastuu ka soo tukanayo dhinac kastuu soo jeedo ku kastoo tukanaya ilaahay buu hor taagan yahi wa tacaala wax dhibana ilaahay kuma laha kuma adkaato subxaana wa tacaala waxaa markaa rabbi uu xusay inaan la dhegaysanin dicaayadda yahuuddee dadka waxyigu waxa uu u ay raacaan sifaadka ilaahay bay ka mid tahay alwaasic alcaliim sifaadka ilaahay asmaadiisana loo qaataa kolba inta uu daliilka iyo qur-aanku caddeeyo iyo iyo xadiidkuba le xadiidka saxiixa mar hadduu nasku caddeeyo sifadaas ama ismigaa inuu ilaahay leeyahay waa loogu yeedhaya ama waa lagu sifaynaya diin la-aantoodii buu ilaahay ka warramo intay afka kala qaadeen gaalka noocyadiisoo dhammi ayaa kuwaa jasiirat alcarab ka agdhowaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qolob waliba waxay idhahaan ittakhada allahu walada yuhuuddaa tidhi oo nasaaradaa tidhi oo mushrikiintaa yidhi qolo waliba ilaahay kamay xishoona intay afka kala qaadeen bay ilaahay baa u badle yuhuuddu waxay idhahaan nin cusayr bay idhahdeen waa ina ilaahay kiristankana waa adiga arkay oo dee ku midaysan yihiin ciisa ibn allah kuwan kalena waxay idhaaheen hablaha malaa'igtan wanaagsan waaba hablo ilaahay iyaguna halkaasay marayeen labada qoloba saddexda qoloba marka la isku daro ittakhada allaahu waladan way soo wada gelayaan waxaynu ku jawaabaynaa ilaahayna baraya subxaanah subxaanahu watacaala camaa yasifuun adilo ama daliilo cadcad oo caqli iyo naqliba leh ayaa rabbiuna barayaa inaynu dadka kula doodno isla markaana daliilinayihiinna uu inoo sheegaya bal lahu maa fi الsamaawaati wاlأrض kulu lahu qaanituun badiicu الsamaawaati wاlأrض waidaa qaضىa amra fainamaa yaquulu lahu kun fayakuun intanoo dham waa daliilo jawaab waa inaanu ilaahay lahayn ubad siday daliil ugu yihiin jawaab ugu noqonaya waxay jawaab ugu yihiin laba arrimood ma kulmaan ubadnimo iyo addoonnimo ma cid baa ubadkeeda addoonsanaysa ma suuragalaha xataa waa masale fiqiya oo axaadiiثeenna iyo dee cilmigeena fiqiga waxa ku sugan qofku hadduu addoon yahay oo maalan ilmahaasoo adduuna addoona haddii uu waalidkiisu yeesho ama isaguba waalidkiisu uu yeesho inaanay ubadnimadaas iyo kulmaynin addoonnimadii u xoroobaya qofkaa qariibkiisa islaasimaya u xoroobaya marka khalqigani ilaahay laba arrimood midna ubad uma yeelanayo midda u horrayso weeyaana ubadkiisa ma addoonsanaye waxaana sheegteen oo dhami addoome u yihiin ee ubad uma aha ubadnimada halkaasay ku hadha labada isma qabtaan midda labaad ay daliil u yihiin intan aynu akrinay waxa weeye ubadka itaaldarra loo samaystaa ilaahay awooddiisu sidana way u dhammaystiran tahaye maxaa kalifaya ubad uga baahan yahay bal lahu maa fi samaawaati walard wax allo waxa cir iyo dhul ku sugan buu leeyahy muxuu ubad uga baahan yahay dhammaantood ilaahay bay qunuut qaanitiin qunuutun caamu wa qunuutun khaas qunuut caama baa jira macnaha adeecid guud iyo adeecid gaara adeecidda guud waxa wey takowniga ah wax waloo ilaahay oo abuuray xataa gaalkaa xunka ahee ilaahay diiday wuu qasban yahay oo insaanku wax mukhayar buu ku yahy waxna musayar waa caamka iyo khaaska waxba musayar buu ku yahy wuu ku qasban yahay inuu wakhtigaa dhinto iyo inuu wakhtigaa dhasho iyo inuu halkaa maro iyo inuu masiirkiisu kaa noqdo iyo calafkiisu inuu waaa noqdo de waxaasoo dhan wuu ku qasban yahay wuxuu ilaahay doono wixii markaas la faray ee layidhi daacada iyo cibaadada ana quruud khaasa baa la idhaahdaao dee iyadana markaas inta ilaahay adeecduunbaa markaa uhogaansamaysa sabooyinkiiyo dhulka ayuu abuuray ismigaa badiic wuxuu sheegayaa iyadoonu meel la ka eeganin waxaynu naqaanaa waxa la yidhaahdo tajribe iyo khibra iyo tijaaba jiro aadamuhu markay wax abuurayaan waxaa lagu dadaala had iyo jeer in lagu xisaabtamo tijaabo iyo khibrad cilmigaa maadigee dhane la baranaya alcilmu tajribi baa la yidhaha waa cilmiga tijaabada lagu keenay qof intuu wax ku dhaqaaqo sidii loogu ugu muhiimsanayd ku keenayaa ma jiro isagoon hore u arag miyuu jiraa ma jiro qofku waa dugsi sare maraa afar sano jaamacada maraa xirfadii la tusiyaa wixiisi u samayn lahaa intaa kadib tajaaribkaa iyo tijaabadaa kadib iyo fashilaad kadib baa wax saxa la keeni karaa ama lasoo dhodhoweynaya ilaahay taasi way ka naasahan tahay subxaana wa tacaala awooddiisu shay buu odhanayaa ahaw waa la helayaa marka ilaahay intaasoo awooda le uga baahan waqaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanayna jaahiliinta aha waa nimankii carbeed lowlaa yukalimuna allah ilaahay miyuu nala hadlo aw taatiina aaya ama mucjiso may noo timaado mucjiso u maxamed calayhi salaatu wasalaam caddaynaysa inuu rasuul yahay kadaalika sidanoo kalunbay qaala yidhaahdeen min qablihim kuwii kuwan ka horeeyey midla qowlihim carabta hadalkoodu kalunbay yidhahdeen yahuud iyo nasaaraduna tashaabahat quluubuhum qalbiyadoodiibaa isu egaaday qad bayana alaayaat aayadaha waxaan u buu ilahay liqowmin yuminuun liqowmin yuuqinuun dad ilaahay rumaysan oo aan ilaahay diidanayn inaa arsalnaaka nebi maxamedo waanu ku soo dirnay bilxaqi baanu kugu soo dirnay xaqi dhabtaha adaa sida bashiiran wanadiiran adigoo xaqa cidda raacdayna u bushaaraynaya kuwa diidayna u digaya walaa tus'alu lagu weydiin maayo can asxaabi اljaxiim qolada naarta jaxiimo la yidhaahda ehelka u ah lagu weydiin maayo qur-aanku intanoo ceeba-ah iyo intanoo dhaliila-ah maaha jacaylu ilaahay jecelya markuu inoo sheegaya laakiin sharkoo lagu sharxaa waxay sheegaysaa inaad ka feejignaato iska ilaaliso waxay sheegaysaa dadka sharkaasi ka soo fulay inaad qiimahooda garato iyo halka ay taagan yihiin iyo sidaad ula dhaqmayso qur wuxuu halkan ku cambaareeyey nimankii had jeer carbeed inaanay aayadu waxay kusoo noqnoqona aladiina laa yaclamuun kadalika qaala aladiina laa yaclamuun wa qaala aladiina laa yaclamuun dee qof haddana wax sheegaya oo weliba diin ka sheegaya oo rasul ilaahay ka sheegaya ceebtiisu way sii weynta waxay sheegaysaa alqowlu cala allahi bigayri cilmi ilaahay oo markaa ka sheegay waxaan diin waxa laakiin rabbi uu xusay codsiga ay codsadeen ay yidhaahdeen ilaahay muu nala hadlo ama aayaadkiisii iyo mucjisaadkiisii maa nala siiyo maxay uga jeedaan talo waa calaad ilaahay wuu la hadlay dadka qur-aankiisanuu soo dejiyey qur-aankii baa lagula hadlayaa way diideen taloo ma aayad la bay ku sugan yihiin iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar da dayaxiibaaba iyagoo arkaya soo kala dilaaco hortooda fadhiista oo saa ay u arkayeen ay dafireen ay yidhaahdeen dadkii dhulkaynu ku ogeyn markii hore inuu sirxaye sixirkiisii samadu gaadhay su-aalaha noocan oo kale ahi waa su-aalihii canaadka ku salaysnaa nimankii yuhuudda ahaana saasoo kale yidhaahdeen hadalkooduna wuu isu egyahay wa qaala aladiina laa yaclamuun kadaalika qaala aladiina min qablihim culimmada qayb ka ah waxay ku fasireen yuhuudda kuwooda jaahiliinta aheen wadaadadooda ahayn oo dee yuhuud baa aayaadku ay ka warramayeen sidaa daraaddeed kuwii culimmadooda ahaa aragnay oo been abuuradkaasay sameeyeen diintiina way qariyeen kuwii aan cilmiga lahayne caamad ahaana iyaguna sidanay yidhaahdeen labada qoloba way ceebaysan yihin qalbiguu qur-aanku cabiraya tashaabahad quluubuhu qofku halkuu ka saxmaa waa qalbiga halkuu ka qalloocdaa waa qalbiga halka qiimaha qofka u yeesha hadday hagaagto waa qalbiga idaa salaxat salaxa saa'iru jasad siduu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam kolkuu qofka qalbigu u hagaago jidhkuna u hagaaga hadduu qalbigu ka xun yahayna qofkao dhamina waa xumaadaa saas daraaddeed baa qur-aanku qalbiga u cabiraya aayadaha waxaan u cadaynay qolo yaqiin yaqiininaya qolada aan yaqiininayn miyaan loo cadaynin waa loo cadeeyey aayadaha laakiin kuwaasaa intifaacsanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay uu halkan ku caddeeyey oo uga markhaati kacay inuu yahay rasuulkii dhabta ahaa xaqiina dadka u keenay inkastooy xumeeyeen inkastooy ka soo horjeedsadeen ay diideen innaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wa nadiiran waa markhaati ilaahay qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah markhaatina ilaahay baa u weyn bashiir iyo nadiir labadaa sifaba wuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka cid baa rumaysay inta rumaystay wuu bushaareeyey intaasoo aayadood oo jannada ugu bushaaraynaya oo raalli noqoshaa ugu bushaaraynaya farxad bay awliyada ilaahay waxyiga rumaysay intaasoo aayadoodoo cadaabka ka digayaana nebigaa dadka soo gaadhsiiyey markaa isaguna waa nadiir walaa tasal walaa tus'al labadaba waa laba qiroo sabciye ah markaynu ereyada isdul taagno walaa tus'alu can asxaabi اljaxiim ayaa halkan inoo taalla ha weydiinin oo ha waraysanin dadka naarta jaxiimo galay oo ilaahay ow maxaad sidan u tidhi iyo ilaahay ow maxaad sidaa ugu gashay iyo ilaahay ow kaa caynkaasaan mooday ha waraysanin nin ilaahay qabsaday meeshuu doonuu ku cadaabayaaye cadaabkaana ehel buu yahaye walaa tasal ha waraysanin wey haddii taada la fadxiyo adu waxba ha waraysanin ilaahay baa abaalmariyo wixii uu mudnaa ku abaalmariyey walaa tus'alu sidan inoo qoran qiraa'atu xafsa can caasim iyaduna waxa weeye adiga lagu weydiin maayo nebi maxamed oo aakhiro marka la dhaadhace ilaahay la hortago dadka ahlu naarka ah lagu weydiin maayo oo lagu odhan maayo maxay u islaami waayeen maxay naarta u galeen maxay u hanuuni waayeen liannaka addayta waballaqt risaaladaadii waad gaadhsiisay iyo xaqiin wa hada ma aquluhu wa astaqfir اllah wallahu subxaanaه wa tacala aclam